ka hadlay ayagaa soo guurin lahaa kadibna macnaha xoojin lahaa waxay xoojiyeen tii nebigu ka tegey salawatullah wasalaamu caleyh marka intaasi way inugu filan tahayo rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uu isku tilmaamay hal jid in la wada mariyo waay tilmaamaha uu qur-aanka ku sheegay ama axaadiista nebiga kusoo aroortay salawatullahi wasalaamu caleyh hal jid baa la wada marinayaayo sida ilaahay subxaanah watacaala daatadiisa aan u sugayno innaga oon macnaha waxa weyaan wax haba yaraatee aan diidaynin haddana aan daatada makhluuqaadka u ekeysiinaynin sidaan daatadiisaba u sugayno ayaan sifo walba oo uu sheegtayna u sugayna laakiin waxaan leenahay waa sifo isaga u qalanta waa tilmaan isaga u qalanta weynankiisa iyo cadamadiisay u dhigantaa midda makhluuqaadka uma eka marnaba khayaalkaas yuusan gelin qalbigaan markii ilaahay tilmaan loo sheego tii addoommadu yaysan usoo degdegin maskaxdaada iyo caqligaaga iyo fahamkaaga yaysan usoo degdegin maxaa yeele laba shay oo laysaga qiyaas qaadan karaba maaha laba shay oo ilaahayga subxaana tacaala khaaliqa ah iyo addoommadiisa oo makhluuqa u abuurtay meel la isagama ekaan karaan mabdaa marka hadduu qalbigaaga galo ilaahayna sifaatkiisa aada u sugtiyo tilmaamihiisa uu sheeganayo ama gacan ha noqoto ama weji ha noqdo ama lug ha noqdo ama macnaha waxa ila aakhiri ama sifaadka kaleba ha noqdeen yani waxa weye inta la doonaya intaa saa ku dhaaf marka saa ku dhaaf intaa wax ka badan haddaad farageliso ood isku dayday inaad qaabkay u yaalaan sifaatkaas iyo tilmaamahaasi aada wax ka ogaato waad lumi oo kayfiyada aada raadiso waxaa kalood lumaysaa haddii aada diidoo tidhahda ilaahay tilmaanta ma laha waa lagu khaldamay in lagu sheegana waa khalad ood ka yalaalugoto ka yaqsato markii la sheego sida dadka qaarkii ay yihiin oo kaleeto ilaahay subxaana wa tacala wuxuu isaga raalli noqday lafihiisa in adugu ka yaqi oo rasuulkiisu wuxuu uga raalli noqday adugu aad ka yaqi qasatahay maadaa musharica marka maadaa ilahay ka yaqaana lafihiisa mise rasuulkiisaad ka taqaana aanta aclama billah maadaa ilaahay yaqaana mise rasuulkiisaa yaqaana mise allah subxaana wa tacala lafihiisa iska kan yaqaana saas way macna marka yani in saa lagu daayo wey rabbi subxaana wa tacala tilmaamihii isagaa sheegtay rasuulkiisaa u sheegay sal ly wasalam inaguna saasaynu ku dhaarfaynaa ma diidayno ayib waa isumana eka oo maalan hadda madaahibta oo dhan iyo culimadoo dhan waxay isla ogolyihin ilaahay nolol waa loo ogolaya subxana watacaala xayi in lagu tilmaamo xayi xayi markii lagu tilmaamo makhluuqaad kastoo xayi laguma tilmaamo a nolol makhluuqa waa lagu tilmaamaa ilaahayna xayi buu sheegtay labada nololood magaca unbay wadaagaan mooye wax isku mida maaha saas man waxaa laysla ogol yahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku tilmaaman yahay samci samiic inuu yahay wax maqlo ayib samiic mar haddii loo ogol yahay makhluuqana samiici waa lagu tilmaamaa magaca unbay wadaagaane sifada iyo tilmaanta iyo qaabka iskaga mid maaha saas cilmi baa ilaahay loo ogol yahay subxaana wa tacaala oo kulli laysku waafaqsan yahay haddaad ilaahay cilmi u ogoshahay makhluuqana cilmi waa lagu sifeeyaa laakiin labada cilmi baan isku mid ahayn jidkaa marka taa laysla ogol yahay la wada marinayo tanna ha la mariyo ilaahay subxaana wa tacaala gacan buu leeyahay oo far uu leeyahay faraha uu leeyahay iyo gacmaha uu leeyahay isku tilmaamay makhluuqa iyo addoommadana qaar baa lagu tilmaamay laakiin magaca unbay wadaagaane sifada iyo tilmaanta iskaga mid ma ah halkaa uu wada mari qaarna macnaha waxa weeyaan ha ku jawr samayninoo ha ku xadgudbin qaarna ha sugina kulligood jid wada male madhabkaas waa madhabka ashaacirada wey madhabka ashaacirada oo la dhihi karo runtii aada buu daciif u yahay marka madaahibta la fiiriyo firada daallada ah waa madhab daciifa ah. lanna yani sifaadkii iyo tilmaamihii ilaahay uu lahaa ee kuwan oo kale ah i qaarna diideen qaarna ogolaadeen maxaad ku kala saarteen markii la yidhina caqligaa ku tusay bay leeyihi caqligaa ku tusay kuwanina ilaahay subxaana wa tacaala way u qalmaan kuwanina uma qalmaan maalan xayaataday ogol yihiin samcigay ogol yihiin basarkay ogol yihiin cilmigay ogol yihiin yani qudraday ogol yihiin sifaat badan bayba ogol yihiin kuwa kale maxaad ugu diideen marka la yidhahdo waxaa ka dhadhamaysay leeyihiin yani waxoogaa waxaan ilaahay u qalmin ayaa ka yara muuqda oo kuwa laftooda aad usugteen waa laga soo saari karaa haddii shubhada qalbiga galay qalbigooda gashay ay ku gasho oo ah macnaa tashbiih marka horeba sifada marka la sheego hadday kuusoo degdegto sifaatkii makhluuqa lagu aqoon jiray oo qalbigaaga ayay gasho meesha markaba waxaa soo gelaya wa laha tashbiih sifaadkii ilah sheegtay kuwii makhluuqa inaad isu ekeysiso marka inaad tirahdo war wuxuu isu ekaade ka carar oo tidhahda kala fogee see loo kala fogeyn marka inaad tidhaahdo samiicun bilaa samcin basiirun bilaa basarin qadiirun bilaa qudratin inaad halkaa marka ku dhufato ilaahay waxbuu maqlaa laakiin maqalma kuma tilmaana oo sidan macnaa waxa sifadaasu le kuma tilmaana wax iyagoo dhanba mutanaaqidaadoo iska soo horjeeda macna marka daatada ilaahay saynaan macnaha wax uga garanaynin ayaan sifaadkiisiiyo tilmaamihiisana kayfiyadoodiiyo qaabkooda waxba uga garanaynin inaynu sugnana waa waajib inaynaan tashbiihinin oo kuwa makhluuqa u ekaysiininna waa waajib oo aynaan dhihin ama ictiqaadinin ilaahay gacantiisu taydoo kale way ama ta makhluuqoo kale way say u noqon kartaa waaba wax macnaha aan dhici karaynin maxaa yeelay makhluuqa laftiisaabaan isku sifaad ahayn makhluuqa laftiisa maalan yani xayawaanaad fara badan baa gacan inay leeyihin lagu tilmaama sooma binu aadamkana gacan buu leeya la yihahda maroodigu gacan buu leeyahy annagana gacan baan leena labada gacmood ma isku mid ba ma isku qaab bay u yaalaan abadan magaca unbay wadaagaan waa sidaas magaca unbay wadaagaan makhluuqii baa sidan ah oo yani makhluuqnimadu ka dhexaysay oo addoonnimadu ka dhexaysay oo abuurku ka dhexeeyey ayaa sidan ahoo sifaadka aan haba yaraatee isu dhoweyn allihii marka makhluuqa wada abuuray iyo makhluuq meel la imaan karaya magacaas uun sifada ay leedahay mooyaane wax kaloo haba yaraatee ka dhaxayn kara ma uu jiro marka ilaahay tilmaamihiisa wuu leeyahay weji u qalma iyo qaab isaga u qalmu u leeyahay qaab aan garanaynana ma aha intaa ruuxii yidhaahday wuu nabadgeli wuu nabadgeliyo su-aalo badanoo imaan doonuu ka nabadgeli ninkii laakiin mataahaad gala adduunkana wuu wareeri oo natiijo gaari maayo sidii raggii waaweynaaba ay u wareereen faquraazi iyo yani raggii lahaa baaqilaali iyo say u wareereen unbuu u wareeri aakharana su-aal baa taala maxaad ilaahay tilmaamihiisan ugu diiday caqligaa i tusay ooma nebi maxamed baa ka caqli badanta su-aashaasaa kuu taala caqligaa diiday oo nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh ma diidina maadaa ka caqli badan ilaahay baase isu sugaye maadaa ilaahay lafihiisa uga roon saxaabadii baa ku ijmaacday iyo ummadda inteeda khayrka leeda nebigu ammaanay xageed adugu waxaan ka keentay xageed uga bixi marka sheekh baa ii sheegayoo ashcari ahaa abulxasan alashcari baan kaga dayanahayaayo ummaddu wada raacsanay imaamunawowi baa sidaa maray xaafid ilxajar baa maray war ku bixinaya maaha kaa saari maysa agtiisa subxana wa tacala marka ilaahay sifaatkiisa saa u daa nebi maxamed baa saa kaga tegay salawatullah waslamu caleyh ha kuu dhadhanto sidaa ku liq saasaa lagu liqay dadka ugu dhadhantay o sax ku tahay saha lagu qaato wey man can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi jaa waxaa yimid xabrun nin caalima ayaa yimid oo min alaxbaari culimada reer yahuudeed ka mida ilaa rasulilahi sal ly slam buu yimid faqaala wuxuu hi yaa muxamadu muxamedow inaa anagu najidu waan helaynaa ana allaha ale yajcalu inuu yeelayo yani najidu fi tawra tawreed waxaan ku haynaa oon ka helaynaa ana allaha alla yajcalu inuu yeelayo asamaawaati samooyinka calaa isbacin far inuu yeelayo wlaraadiina wa cala alaraadiina dhulalyaalka dushoodana calaa isbacin iyagana far inuu yeelayo washajari wa cala shajari geedda dusheedana geedaha laga wadahay calaa isbacin iyagana far inuu yeelayo waalmaai wa cala almaai biyaha dushoodana calaa isbacin inuu far yeelayo wataraa yani taraaga waxaa la yidhahda carada qoyan ee rayska abaa tara la yidhahda watara carada qoyanna dusheeda inuu yeelay calaa isbicin far wa saa'ira alkhalqi makhluuqa intiisa kalena calaa isbicin inuu far yeelay fayaquulu markaasa wuxuu odhanayaa ana almeliku anaa boqor ah waa aakhara marka la tago fadaxika anabiyu sal alla alay wasalam nabigu markaasuu qoslay xataa badad ilaa ay ka muuqatay nawaajiduhu gowsihiisu ilaa ay ka muuqdeen tasdiiqan rumayn buu la qoslay liqowli alxabri ninka caalimka hadalkiisa uu rumaynayo macnaha laba arrimood baa kutusaya nebigu sal ly slam ninka hadalkiisa inuu bogay oo inuu sax yahay muujiyey ta koobaadi waxa weeye qosolka nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh qosolkaasi siday ku fasirayaan waxa uu u qoslay waa bogid iyo jeclaysi uu jeclaystay iyo farxid uu ku farxay wey maxaa yeeley kitaabkii towreed ahaa wixii ku yaalay iyo kitaab qur-aanka wixii ku yaalla iswaafaqay saas wey macana towreed tilmaamahaas haddii ku yaaleen qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu isku sheegay inuu gacan leey oo aawe waa midda labaad iyadana daliilka labaadee kutusaya nebigu inuu arrintaa ogolaadee aayadda qur-aanka uu soo deliishaday baa kutusaysa wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati qabdada macnaha gacanku qabashadaa la yidhahda waasamaawaatu matwiyaatu biyamiinihi midig iyo gacan dhulka lagu hayo iyo gacan samaawaadkii duubaysa yay aayaddu ilaahay u sugtay subxaana wa tacala marka xadiidka uu ninka xabrigaa sheegay iyo aayaddu way isu markhaati kacayaan saasuu nabigu aayadda usoo qaatay salawatullahi waslamu caleyh qosolkiisuna wuu kutusi aayaddu soo qaatayna way kutusaysa macna war fii riwaayatin riwaayo kale waxaa iyadoo limuslim u sugnaatay waljibaala buurihii wa cala aljibaali waljibaali wa cala aljibaali buuraha dushooda wuxuu yeelayaa washajari iyo geedaha calaa ishmacin far uma markaa kadib yahuzuhunna uu gilgili alla subxaana tacala wuu ruxi fayaquulu markaasaa wuxuu odhanaya ana almaaliku aniga ayaa maalik oo boqor ah ana allah aniga ayaa macbuud ah kii la caabudayay cibaadada mudnaa ani wey boqorka buuxana aniga weye ayuu alla odhanaya subxana wa tacala yani makhluuqaadka markuu far saaro ayuu ruxaya alla subxaana wa tacala markaasuu addoommadii u hanjabaya wuxuu leeyahay aniga ayaa boqor eh aaway ah, kuwii boqortooyada sheegan jiray adduunka markii la joogay saas ohanay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay lilbukhaariyi u sugnaatay yajcalu llahu yajcalu wuxuu yeelayaa alle subxaana wa tacaala asamaawaati samaawaatka calaa isbicin far waalmaai biyihii dushooda iyo wasara carradii qoyanaydna calaa isbicin far buu yeelaya wa saa'iri alkhalqi khalqiga intiisa kaleetana calaa isbicin iyagana far buu yeelaya akhrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saaray haddii kutubta sunanka iyo ku ooli lahaa masaaniida iyo macaajibta iyo oo saxiixeynka ayna soo saari lahayn dad badan baa muranka ka keeni laha lakiin xadiidka hadduu saxiixeynka ku yaalo haddana weliba duruq aada u fara badan iyo saxaabo badan ay nebiga ka wariyeen sal alay wasalam muran male wey macna taa markay ka quusteen baa marka macnihiisa inay ka doodaan oo ta'wiiliyaan oo taxriifiyaan ayaa marka ay shaqadu noqotay oo dadku ay macnaha isku mashquuliyeen saas way macna walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can ibni cumara ibni cumar uu ka warinaya marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeelay xadiidkoo nabiga la gaadhsiinayo salawatulli waslamu caleyh wuxuu yihi yatwi illaahu ilaahay wuxuu duubayaa assamaawaati samaawaatku duubi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada uma markaa kadibna yakhuduhunna samaawaadkii wuxuu ku qabanayaa biyadihi gacantiisa alyumna ee midigta uma yaquulu markaasaa wuxuu odhanayaa ana almaliku anigaa boqorka ah ayna aljabbaaruun aaway nimankii isla weynaan jire ayna aljabaaruuna kuwii dadka qasbi jiray safdullayn jiray aaway ayna almutakabiruuna kuwii isla weynaa kibirka badnaa aaway nimankii adduunka wax sheegan jiray aawey man madaxdii iyo boqoradii aawey uma yatwi wuxuu duubi alle alaradiina dhulalka asabca ee toddobada abuu duubi uma yaakuduhunna markaasu wuxuu ku qabanayaa bishimaalihi gacantiisa kale uma yaquulu markaasa wuxuu odhanayaa ana almeliku anaa boqor ah ayna aljabbaaruuna aaway nimankii wax qasbi jiray ee awoodda sheegtay ayna almutakabbiruuna kuwii isla weynaaday qabku ku jiray isla weynanku aaway buu odhanaya alla subxana watacala xadiidku kii hore buu lamid yahayo maalinta aakhira marka la tago alla subxaana watacaala inuu samaawaadkana midigta ku qaban dhulalkana uu gacanta bidix ku qaban saasuu tilmaamaya markaa kadibna uu odhanayo awood uu sheegan alla subxaana watacaala kuwii awoodda adduunka sheegan jirayna loo yeedhi doono loloon doono aaway kuwii nooca ahaa ayib xadiidku markuwii horunbu la macnaya waxa uu siyaado wataa uma ya'kuduhunna bishimaalihi labadii gacmood ee alla sheegtay subxaana watacaala buu midna mid bidig wey kii kaluu ku tilmaamay magaca wuxuu u yeelay xadiidkani bidix buu ka dhigay bidix buu ka dhigay riwaayadaa marka muslim kusoo aroortay uma ya'kuduhunna bishimaalihi ee bidixda cabiraysa culimada qaar ka mida waxay ku tilmaameen inay tahay riwaaya shaadda oo shuduud bay ku xukumaan muxadisiinta qaarkood maxaa yeelay ninka wariyey ya'khuduhuna bishimaalihi oo bidix ka cabiray waxaa khilaafay rag tiqaad ahoo ka xoog badan isaga waxay ka cabireen uma ya'khuduhuna biyadihi lukhraa gacantiisa kale shimaalka marka hal nin oo ruwaada ka mid a ah tiqaba ha ahaadeen ayaa sheegay oo bidix ku tilmaamay gacantaas marka culimada qaar ka mida ah waxay leeyihin waa lafda shaada bay leeyihin oo shuduud bay ku xukumayaan muxadisiinta qaarkood waxaa keenayna weliba inay shuduudka ku xukumaan xadiista nabiga ka sugan salawatulli waslamu caley xadiis fara badan oo odhanaysa wakiiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa gacmoodba waa midig labadiisa gacmoodba waa midig oo bidix ma laha alla subxaana wa watacaala axaadiis nooca nooca odhanaysaa jirto aada u fara badan oo صixaaxa iyo sunankaba kusoo aroortay axaadiistaasi marka maxay leedahay ilaahay bidix mala kadha bidix buu ku tilmaamaya saa daraadeed bay waxay leeyihiin culimada muxadisiinta qaar ka mid a lafdiga bishimaaliha waa lafdi shaad ah oo ma sugna macnaha waa daciif saasay qaar ka midana waa sugayaanoo bishimaalihi waxay leeyihiin waa lafdi sax ah haddii la sugo isagiiyo axaadiistaa kale waxaa laysku waafajinaya oo macnahooda laysugu geynaya bishimaali axaadiista odhanaysa wakildaa yadayhi yamiin waxaa laga wadaa labada gacmood ee alla leeyahy subxaana wa tacaala waa isku xoog oo waa isku awood ee ma sida makhluuq oo kale midigta iyo bidixda u kala xoog badan tahay labada gacmood uma kala xoog badna mid walba way dhammaystirantao xooggeedu waa idil yahay macna mid bidix ahoo waxoogaa tabardaraan ay ku jirto oo takale ka liidato oo ma jirto wakiltaa yadayhi saasaa laga wadaa tanna waxay sheegaysaa labadii gacmood midna midig bay ku magacooden midna bidix bay ku magacooden bidixnimadaas kama imaanayso inay midda kale ka tabar yar awood buuxda aynan lahayn gacantaas taa maxaa tilmaamaya wakiltaa yadayhi yamiin baa tilmaamaya oo yamiintaas waxay tilmaamaysaa inay xagga xoogga dhamaystiran tahay bay tilmaamaysaa sidaana waa la dhihi karaayo lafdada haddii sideeda lagu saxiix yeelana ayadana waxa weye wejigaasa la marinaya waruya waxaa laga wariyey can ibni cabaasin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi ma samaawaatu samaawaatku maynan ahaanin assamcu ee toddobada ah waalaaraduuna iyo dhulalka assamcu ee toddobada ah fii kafi raxmaani allaha naxariistale gacantiisa markay ku jiraan maynan ahaanin ilaa ka khardalatin khardalo oo kale mooyaane oo fii yadi axadikum midkiin gacantiisa ku jirta khardalada waxaa la yidhahdaa geed miro yaryar bixiya oo dhulka ka baxa dhulka ka baxa geedaha dhulka ka baxa geedka ugu miro yaryar yaa khardarada la yidhahda carabtu marka waxay ku mitaalin jireen wax walba oy doonayaan xagga yaraanta inay tusaale u sameeyaan iyay khardalada ugu soo qaadan jireen saas marka khardalada xabaddeeda yani xabadda midhaha ahe ka go-da ee yarta intaasoo kaleeto xabaddaas oo gacantiina ku jirta mid idinka idinka mida gacantiisa ku jirtoo kale ayayayay la mid yihiin samaawaadka iyo dhulalka oo dhan ilaahay gacantiisa markay ku jiraan subxana wa tacaala macnaha xabaddan yartae ishuba ayna qabanaynin marka intaad soo qaadaan sacabkaaga saa u saarto aad sacabka saa u saarto yani waxa wey markaad gacantaadii isu fiiriso xabaddan yartaa aad bay u kala weyn yihiin soomaa sidaasoo kaleeto ayay ula samaawaadkan weynanka badan iyo dhulalkan ilaahay gacantiisa markay ku jiraan subxaana watacaala aad bay u yaryihin wy man aad bay u yaryihin asarkaas cabdullahi bn cabaas laga warinayo ibnu jariir baa wariyey laakiin sanadkiisa waxaa ku jira asarka nin la yihahdo camr bn malik indukri nin la yihahda ku jira oo xaafid ibn xajar uu leeyahay ibnu xibbaan baa kitaabkiisa siqaadka ku sheegay wuxuuna yidhi yuftiu wayurib yani gafaf buu leeyahay haraa-idna waa la yimaadaa sidaa daraaddeed asarku hadduusan helin wax kaloo lagu xoojiyo inuu daciif noqdo ayaa laga yaaba macna ma samaawaatu samaawaatku maysan ahaanin assamcu ee toddobada ah walaraaduuna iyo dhulalka iyo assamcu ee toddobadii fii kafi araxmaani allaha naxariista badan gacantiisa xaal ay ku jiraan ma aynan ahaanin ilaa ka khardalatin xabada khardalka geedka khardalka la yidhahdo xabadiisa iyo midhihiisoo kale mooyaane oo fiyadi yadi axadikum midkii gacantii ku jira yani waxaa laysku tashbiihinaya oo xagga yani yaraanta layskaga tashbiihinaya xabada khardalka oo gacanteedla ku jirta iyo samaawaadka iyo dhulalkaoo ilaahay gacantiisa ku jiraa say xagga yaraanta labadooda layskaga tashbiihinaya way yaryihiin labaduba aad bay u yaryihiin ayb ilaahay weylankiisay kutusa xadiidka waxaa kaloo kutusaya ilaahay inuu gacan leeyay iyadana way tilmaantay cadiiska u fiirso aayaddu maxay tilmaantay ama xaadiista qaarkood maxay tilmaantay yad bay tilmaantay nusuusta waxaa kusoo arortay yad waa gacanta yadaan oo laba gacmoodaa kusoo aroortay waxaa kusoo aroortay midig baa kusoo aroortay oo tilmaamaha gacantu ay leedahay ka mid waxaa kusoo aroortay ismac oo far ah oo tilmaamaha gacantu ay leedahay qaar ka mid ah waxaa kusoo aroortay sidoo kaleeto kaf oo kafka waxa la yhahda gacanta qeybteeda horoo dhan oo iyadana tilmaamaha gacantu ay leedahay ka mid ah intaasoo dhan waxay u wada markhaati kacayaan inay gacan xaqiiqiya tahay oo ilaahay subxana wa tacala uu leeyay wa ilaa intaasoo dhan hala wada ta'wiiliya haddii la yidhahdo qaar badan baa qardajeex ku dhici qaar badan baa inta meel lagu ta'wiiliyo loo leexiyan la waayo ayaa uun meel uun madaxa laysaga saari macna khalad badan baa marka la gelaya wa qaala ibnu jariir ibnu jariir wuxuu yihi xadaanii waxaa ii waramay yuunus baa ii waramay yuunus bnu yaziid akhbaranaa waxaa noo warramay ibnu wahbin cabdullahi bn wahb qaala wuxuu yihi qaala ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd wuxuu yihi xadaanii abii aabbahay baa ii warramay qaala wuxuu yihi aabbahay qaala rasuul lah sal lay sl nabigu wuxuu yihi ma asamaawaatu samaawaadkii maysan ahaanin asabcu ee toddobada ih fi lkursiyi kursiga marka fii muqaabili kursiyi wey kursiga marka loo fiiriyo maysan ahaanin ilaa ka daraahima yani shilimo sabcatin oo toddoba oo kale mooyaane kuwaasoo ulqiyad lagu tuuray fii tursin gaashaan lagu tuuray samaawaadka toddobada ah ilaahay subxaana wa tacaala kursigiisa kursiga marka la saaro waxay ka dhigan yihiin sidii toddoba shilinoo gaashaa weyn aada dhex saarto oo kale ka dhigan yihiin macnaha waxaa laynoo sheegayaa kursi wuxuu ka mid yahay ilaahay makhluuqaadkiisa mid ka mida ah. waana kuwa waaweyn ayuu ka mid yahay wasica kursiyuhu samaawaati qur-aanka waata ku soo kursiga alla subxaana watacaala wuxuu u waasac noqday samaawaatka oo dhan buu u waasac noqday iyo dhulalka marka yani u waasac noqdayda waxaa ka soo bixi kara in samaawaatku ay buuxiyaan oo ay wada gaadhaan kursiga iyo in kursiga qaybi ka soo hadho oo weliba qaybi banaanaato xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa samaawaadka iyo dhulalka kulligood marka la dul saaro kursiga kursiga ma buuxin karaan waxay ka dhigan yihiin sidii gaashaan weyn oo ballaadhan oo toddoba shil aada dul saartoo kale toddoba shil aada dul saarto intiis kala dha waa iska banaanta marka kursigaa ka weyn samaawaadka iyo dhulalka iyo waxaan o dhan kursigaa ka weyn saas way macana ma samaawaatu afarkaa isagana ibnu jariiri tabari baa wariyey laba cilaba waa lagu cilaynaya afarkaas waa lagu daciifinaya ta koowaad yani waxa weyaan waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam waa daciif waa ninka uu sheekhu yihi qaala ibnu zaydin ibnu zaydka cabdiraxmaan baa la yidhahda waana daciif waxaa kaloo ku jira irsaalna waa ku jira oo aabihii oo yani zayd ibnu aslam ah ma uusan nebiga haleelin oo muuse soo gaadhay salawatullah waslamu caleyh sidaa daraadeed nebiga waxba kama qaadan karayo mar hadduusan gaadhin xadiidku marka labadaa ciladoodba daciif buu ku yahay laakiin kursigu axaadiis kalena waa ku sugan yahay qur-aankuna de waaba sugayba makhluuqaadka ilahay waaweyn inuu kursigu ka mid yahay qaala qaala rasul lah sal ly slm rasuulku wuxuu yihi buu yihi ma samaawaatu samaawaadkii mayna ahaanin asabcu ee toddobada ah fil kursiyi kursiga dhexdiisa xaal ay ahaadeen ilaa ka daraahima shilimo mooye wax kale mayna ahaanin sabcatin oo toddoba ah kuwaasoo ulqiyat la riday fii tursin gaashaan dushii dhexdii lagu riday yani gaashaan la dul saaray sida ay u kala wen yihiinoo waxba ayna uga gaari karin iyada samaawaatkuna kursiga waxba uga gaari karin qaala wuxuu ihi waqaala abu darin abu dar wuxuu ihi radia allahu canhu samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquulu leh bal kursiyu kursigii muusan ahaanin fi lcarshi carshiga dhexdiis ilaa ka xalqatin dir wareegsan wax wareegsan oo min xadiidin bir a ah mooyaane oo kale yani wax wareegsan oo bir ah oo kale mooy wax kale maaha kaasoo ulqiyad la riday bayna dahray falaatin meel bannaan dusheeda oo mila ardi dhulka ka mid haddana waxaa layska rabdhigaya carshiga iyo kursigaa layska rabdhigaya carshiga iyo kursigu waxay u kala wen yihiin oo kala weynadoodu way macnaha la egtahay carshigaa macnaha aada uga weyn waay laanna makhluuqaadka ilaahay u abuuree carshigaa ugu weyn isagaana ugu sarreeyey makhluuqaadka oo dhanna isaga hareereeyey dhinac walbuu ka jira samaawaadkan aad arkaysaan iyo waxaan oo dhan carshigaa ku geedaaban allana subxaana wa tacala carshigaasu ka sarreeya marka carshiga makhluuqaadkao dhan buu ka weynayo kursigii makhluuqa intooda kale ka weynaa marka carshiga loo fiiriyo wuxuu la mid noqonayaa bir yar oo wareegsan oo dhul aada u ballaadhan oo bahgooyo oo aada u bannaan la dhex dhigay oo kaleeto maxay birtaasi ka noqonaysaa masaafo intee la bay dabooli kartaa bir yaroo saa u wareegsa waa in yar waa sida dubaagadoo kale ah gacanta la gashadoo kale ama saacadoo kaleba dhe oo meel yani dhul aada u banaanan oo banaan la dhex dhigay wayba qarsoomiba sidaasoo kaleu kursigu ka dhigan yahay carshiga marka loo fiiriyo aad buu macnaha u yaryahay saas weye ayb ilaahay makhluuqaadkiisu markay intaa la egyihiin alla maxaad u malaynaysaa marka subxaana wa tacala makhluuqiisuba intaa hadday laegleegyihiin maxaad u malaynaysaa samaawaadkan inaga inaga wey inala weyn iyo dhulkan iyo waxan iyo waxba ma aha marka makhluuqa qaybo ka mida loo fiiriyo makhluuqaasoo dhan marka laysku daro alla subxaana watacaala weynankiisa marka loo fiiriyo waxba ma aha saas ma qaala abu darin wuxuu yihi samictu rasuula lah sal l sl rsulkaan muqlo yaquulu leh afarkan isagana abu dar laga warinayo sanadkiisa isagana waxaa ku jira in la yhahdo ismaaciil ibn muslim maki isaguna waa afar daciifa waaye oo sanadkiisa ninkaasaa ku jira waana matruuq ismaaciil ibn muslim ilmaki waa nin matruuka wa oo dacfiga aada u daran baa macnaha tarkiga la yidhahdaa waxaa kaloo ku jira nin la yidhahdo mukhtaar ibnu khasaan nin la yidhahdo majhuulana uu ku jira marka nin daciif dacfigiisu daran yahay iyo nin majhuula labadaasaa ku jira aarka saa daraadeed aarkaasuna waa daciif saas wa can ibni mascuudin yquul wuxuu samictu waxaan maqlay bu rasul lah sal ly slm oo yaquulu le mal kursiyu kursigii muusan ahaanin fil carshi carshiga dhexdiisa xaal uu ahaaday muusan ahaanin ilaa ka xalqatin wareeg oo kaleeta mooyaane oo bilxadiidi xadiidi bir ah sidii dugaagad oo kale buu ahaaday ee wax kale ma taasoo ulqiyad la tuuray bayna dahray falaatin dhul banaan dushiisa lagu tuuray oo min alardi dhulka ka mid yani falaadka waxaa la ydhahda macnaha bahgooyada dhulka cidlada ah ee banaanba la wa can ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud waxaa laga warinaya qaala inuu yihi bayna samaai dunyaa samada soke iyo waxaa u dhexeeya wallati midda teliha ku xigta khamsu miati caam shan boqoloo sano wa bayna kulli samaain sabo walbana waxaa u dhexeeya labadii samada isku xigtaba waxaa u dhexaysa khamsu miati caam shan boqoloo sano wa bayna samaai saabica samada toddobaad iyo wal kursiyi kursiga dhexdoodana waxaa ahaado u dhexeeya khamsu miati caam shan boqoloo sano wa bayna alkursiyi kursiga iyo walmaai biyahana khamsu miati caam shan boqoloo sana udhaxay waalcarshu carshigiina fowqa almaai biyahasuu kasii sarreeya wallaahu allana fowqa alcarshi isaguna carshigaasu kasii sarreeya alla subxaana wa tacala laa yakhfaa kama qarsoona calayhi alla dushi shay waxba kama qarsoona oo min acmaalikum camaliyaalkiina ka mid akraja meeshaa markuu joogo macnaha alla subxaana wa tacaala wax camalkiina ka mid oo ka qarsooma jiro waa la socdaa akraja waxaa wariyey ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi can xambaad ibnu salama ayuu ka warinayaa can caasib buu ka warinayaa can zirin can cabdillaahi cabdullahi bn mascuud baa laga warinaya sanadkii xadiidka ayuu sheegay maca waxaa kaloo warinaya xadiidka daaribi iyo ibnu khusayba iyo abaraani kabiirku ku warinaya bayhaqi fi lasmaa wasifaat isaguna ku warinaya imaamu dahabi ayaa saxiix yeelay iyo ibnulqayim haytami baa sidoo kale wuxuu leeyahay rijaaluhu rijaalu saxiix rijaaluhu rijaalu saxiix marka aarku waa aar sax aarku marka mawquuf wayana cabdullahi bn mascuud buu mawquuf ku yahay sida daahirkiisa ka muuqan laakiin maxaa la yidhahdaa kanoo kale mawquufun marfuucun xukman ayaa la yidhahda marfuucun xukman macnaa waxa weeye waxaan caqli ka imaan karin waaye maa laa majaala lira'yi fiihi waaye waxaan macnaha ra'yi iyo caqli lagu keeni karin waaye laabudda waxa weye marka inuu meel uu ka keeno cabdullahi bn mascuud cabdullaahi bn mascuudda laguma aqoon jirin ragga israa'iiliyaadka iyo kutubta reer bani israil wax ka qaatay raggii lagu aqoon jiray ma ah saa daraaddeed waxaa qacan ah nebiga unbuu ka qaatay salawatullah wasalaamu caleyh saas daraaddeed ayuu macnaha uu ku yahay marfuucun xukman ayib marka wuxuu tilmaamayaa samadan adduunka inoogu sokaysa inasoo xigtiya midda ku xigta shan boqoloo sanaa loo kala socdaa sabo walba oo samaawaadka kor jira ka mid iyo midda ku xigtana shan boqoloo sanaa u dhaxaysa samada ugu sarreysa toddobaad iyo kursigana shan boqoloo sanaa loo kala socdaa kursiga markii laga tago biyaha ku xiga biyahaas iyo iyo macnaha waxa wey kursigana shan boqoloo sanaa loo kala socon biyaha carshiga allah dul saaray ka sarreeya allana carshigaasuu kasii sarreeya subxana watacaala taa macnaheedu ma aha uu idin moog yahay halkaasuu idinkala socda wax ka maamulaya alla subxaana watacaala saasuu xadiidku macnaha waa cabiraya marka biyahaas waa midku ilah sheegay subxaana watacaala wa kaana carshuhu cala almaa kaw man wa kaana carshuhu cala almaa yani kursiga waxa ka sareeyey macnaha waxa weeyaan biyahaas biyahaasoo carshika ka sareeya qaala wuxu uhi cabdullahi bn mascuud bayna asamaai dunya samada ugu sokaysiya waxaa u dhexeeya iyo walatii midda teliiha ku xigta khamsu miata caam shan boqol oo sano ayaa loo kala socdaa bal masaafaadkaas intay isu jiraan u fiirto yani waxaa aada u kala fog wey macna waxaa inoo imaan doonta sama walbana jirmigeeda iyo xajmigeeda inta iyada la dhex socdo waa shan boqoloo sano iyada dhexdeeda macna intaada jirmigeeda ka dhex bixin ayib wa bayna kulli samaain sama walba dhexdeeda waxaada yani sama walbiyo midda ku xigta khamsumiata caamin shan boqoloo sano wa bayna samaai saabicati samada toddobaad iyo waxaa udhaxaysa walkursiy iyo kursiga khamsu miati caamin shan boqoloo sano wa bayna alkursiyi kursiga iyo walmaai biyaha ka sarreeyana hamsu miata caamin shan boqolo sana udhexay waalcarshu carshigiina fowqa almaai biyuhu ka sarreeya wallaahu allana fowqa alcarshi carshigiisaasuu ka sarreeya alla carshigiisuu ka sarreeyaa saasay axaadiistu cadaynaysa meel walba ilahay uma joogo subxana watacala waana sida qur-aanku sheegay istawaa cala alcarshi uma istawaa cala alcarshi macnaha qur-aanku sheegay buu xadiidka nebiguna ka markhaati kacaya sala allahu calayhi wasalam marka ilaahay carshigiisuu ka sareeya beel walba ma joogo beel walba ma joogo carshigiisuu ka sareeya meeshaasuu ka maamulaya adoomadiisa uu rabbi ka maamulaya subxana watacala wallaahu allana fowqa alcarshi carshigiisuu ka sareeya laa yakfaa kama qarsoono calayhi alla dushii shay waxba kama qarsoono min acmaalikum camaliyaalkiina ka mid akhraja waxaa wariyey ibnu mahdi baa wariyey can zirin buu ka wariyey zir ibnu xubayr can cabdilaahi buu ka warinaya cabdlaahi ibn mascuud wey man sanadkii xadiiska ayuu taxay warawaha waxaa wariya xadiidka bilafdihi mid lamida almascuudiyu baa wariyey can caasim buu ka wariyey can abi waail buu ka wariyey can cabdilaahi buu ka wariyey abi waail yani taabici waay ardadii cabdulahi bn mascuud buu ka mid can cabdilaahi bn mascuud ayuu ka warinayaa qaala alxaafidu dahabiyu dahabi wuxuu yihi raximah llahu tacaala qaala wuxuu yihi walahu uruqun xadiiku uruq buu leeyay xadiidku yani duruq aada u fara badan buu leeyahay oo haddii laisku ururiyo aada u xoog badan wa can ibni cabaasin ibni cabaas waxaa laga warinaya ibn cabdillah ibn cabdilmualib radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu ihi hal tadruuna ma ogtihiin kam bayna asamaai waalardi samada aad ku samada iyo dhulka aada ku nooshay inta udhaxaysa ma taqaanaan qulnaa waxaanu nihi allahu rasuulu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaano og qaala wuxuu uhi nabigu sal ly slam baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday masiiratu khamsi mi-a sana shan boqoloo sano socodkood ayaa u dhexeeya wa min kulli samaain samo walba laga bilaabo ilaa samaain midda ku xigta laga gaadho masiiratu khamsi mi-ati sanatin shan boqoloo sano socodkood ba ahaaday wa kisafu kulli samaain samo walbana xajmigeedu jurmigeedu masiiratu khamsi mi-ati sanatin shan boqoloo sano socodkood yani kisabka waxaa laga wadaa shayga jurmiga uu leeyahay iyo xajmiga uu leeyahay laga wadaa wa bayna asamaai saabicati samada toddobaad iyo walcarshi carshigana waxaa u dhexeeya baxrun bad baa udhexeeya baddaasoo bayna asfalihi meeshiisa ugu hooseysa wa aclaahu meesha ugu sarreysaay kamaa bayna asamaai waalardi samadiiy dhulka inta udhexaysa udhexaysa yani samada yani baddaa weyn iyo biyaha salkooda iyo meesha ugu sarreysa baarkooda ah inta dhulka iyo cirka udhaxaysa oo kala udhaxaysa wallaahu allana tacaala kunaayo fowqa daalika intaasoo dhan buu ka sareeya carshigaas ayuu kasii sareeya walaysa mana uusan ahna yakfaa miduu ka qarsoon yahay shay-un ah, wax uu ka qarsoon yahay oo min acmaali bani aadam bani aadamka acmaashiisa wax kamida kama qarsoona akhrajahu waxaa wariya aarkaana xadiidkaana abu daawuud baa wariyey wa ayruhu ayr wuxuu ku sheegay tirmidi baa sidoo kale wariyey ibnu khusayme ayaa isaguna soo saaray aajuri baa soo saaray ibnu maajah baa soo saaray rag badan baa xadiidka warinaya laakiin maxay kuugu taallaa xadiidku waa xadiid daciifa ah. wa xadiidka wuxuu caan ku yahay xadiidu lawcaal baa la yihahda xadiidu lawcaal xadiid qisadiisu aada u dheertahay waay oo tilmaamaya inay jiraan macnaha goodiro goodiro hayo oo geeso dheer dheer oo makhluuq ku taagan yahay oo hoos kaga jiro waxaasay tilmaamaya xadiidka marka qeyb ka mida ah xadiiun awcal xadiis loohan jira wey xadiikaasi marka waa xadiis daciif cilada dacfigiisu waxa wey waxaa ku jira la yihahdo cabdullaahi bn cubayra oo majhuul ah waa mid cilo waa taas waxaa kaleeto uu leeyahay imaam bukhaari cabdullaahi bnu cumayrahaas ninka uu ka warinaya xadiidka ma uusan ka maqalba inqiaac iyo jahaala labadaba ku jirta xadiidkaa marka muxadisiintu waxay u badan yihiin inuu daciif yahay oo uusan sugnayn xagga sanad ahaan inuusan sugnayn macna axaadiista kale aynagaga filan ee ku sugan sixaaxa iyo sunanka ku sugan macna fiihi masaail baabkan masaa-il ku jirta alulaa masalada koowaad waxa wey tafsiiru qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisoo la fasiro uu yidhi waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaamati waa soo fasiray xadiidka axaadiistaa fasiraysa athaaniyatu masalada labaad waxa wey ana haadihi alculuuma culuumta iyada ah. culuumta oo ah ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa ku saabsani iyo wa amhaalaha culumtaas ku lamidaba baaqiyatun bay ahayd mid jirta oo weli soo sii joogta cinda alyahuudi yahuud agtooda alladiina yahuuddaasoo fii zamani nebiga waqtigiisii joogtay sal lay waslam lam yunkiruuha ma ayna diidin tilmaamaha walam yata'awaluuha mana ayna duwino macnaha ka muuqdee daahirka mayna ka leexilin macnaha yahuud waxyaalihii ayna kitaabtooda ka tirin oo ayna ka bedelin waxaa ka mid ahay tilmaamaha ilaahay subxana watacaala qaar ka mida oo ah ilaahay subxaana watacaala inuu leeyahay inuu fara leeyahay oo gacmo leeyahay ilaahay subxaana watacaala tilmaantaas towreedna waa ku taallay kitaabkeenna qur-aankana waa ku taalla axaadiista nabigana waa ku taalla sal lay slam saasma yani waxyaalahay yani kutubta isku waafaqday ayay ka mid ahaalithatu masalada saddexaad waxa wey ana alxabra ninka caalimka ah lamaa dakara markuu usheegay linabiy sal lay sl nabiga markuu usheegay sadaqahu nabigu waa u rumeeyey waa uga markhaati kacay wa nazla alqur'aanu qur-aankiina waa soo degay bitaqriiri daalika arinkaas sugidiisa usoo degay arrinkaa isagoo sugay aayaduba markaasay soo degtay mise horaan soo degtay way ka horreysay ninkaa oo yani waxa yahuudiga ah ee caalimka ah hadalka uu sheegay aayaddu kuma soo degin ee nebigu waa soo daliishaday salawatulli wasalaamu caleyh yahuudigu markuu hadalka sheegay buu nebigu aayadda soo qaatay qur-aanka kala soo baxay mayna soo degin maana ayb araabicatu masalada afraadi waxa wey waquucu dixki wuquucu dixki qosolkii oo dhacay min rasuuli lahi sal alay wasalam qosolkiioo nabiga ka dhacay nabigoo qoslay lamaa dakara markuu dhacay markuu sheegay alxabru ninkii caalimka ahaa hada alcilma cilmigaa markuu sheegay alcadiima ee weyn cilmigaa weyn markuu ninkaa sheegay yahuudigii ee caalimkaa yuu nebigu ku qoslay salawatullah wasalaamu caleyh midda shanaadi waxa wey atasriixu cadday bidikri lyadayn labada gacmood sheegitaankoodoo la caddeeyo oo macnaha si cad loo qeexo wa ana asamaawaati samaawaatkuna fi lyadi lyumna gacanta midig inay ku jiraan oo la sheego waalardina dhulalkuna filukhraa gacanta kale inay ku jiraan waaba caddahayba labadii gacmood bal yadaahu mabsuuataan taas wey waa aayadda nimanka mu-awilada la yidhahda muxarifiinta nusuusta rogaa oo bedela aayadda dhuunta u gashay bay ka mid bal yadaahu mabsuudataan nicmataahu hadday yidhaahdaan balaayaa kayba ah. labada nicmeed ilahay u sheegaysaan maxay qudrataahu hadday yidhaahdaanna oy labada qudre ilahay leeyahay maxay yani saa daraaddeed baad markay yani ta'wiili lahayaan oo kutubta ku sheegayaan aad arkayso luqluq waxay gelinayaan xataa dadka mubtadi'iinta ay garanayaan macnaha inuusan uusan sax ahayn wax mubtadiga xataa fahmaya macnaha marka ilaahay sifaadkiisa loo duwaan ka fiican maysa jur-ada iyo geesinimada ay gaadheen qaarkood mutaahiriinta qaar ka mid a ah waxay yidhaahdeen yani madhabu salafi aslam wa madhabu alkhalafi aclamu wa axkam weedhaasi gaalnimay keeni waa weer dalaal iyo baadi cad kutusaysa inay gaalnimo dadka gaadhisana waaba suurtagal maxaa yeeley markaad leedahay manhajkii salafka oo saxaabadii iyo nebiga iyo taabiciintii baa laga wadaa salafka ayaa nabadgelyadu ku jirtaa laakiin madhabkii khalafka ayaa ka cilmi badan oo xikmadda iyo murtida iyo waafaqidda uga dhow oo nebi maxamed salawatullah wasalaamu caleyh khalafkaa ka cilmi badnaa miya oo saxaabadiisa khalafkaa ka cilmi badnaa miya oo xikmadda iyo xagga waafiqidda ayagaa ku dhaamay miya waa gaalnimo cad wey haddaa saa la rumeeyo haddii saa la rumeeyahay waa gaalnimo iska cad waay midda kaleeto waaba hadal mutanaaqid oo isagu isburinayaba salaamada iyo cilmigii xikmadu ma kala maarmaan salaamadu waxay ku jirtaa meesha cilmigii xikmadu taalla laakiin meelaan cilmigii xikmadba oolin ama cilmadii cilmigii xikmadii lagu dhaabo haddana iyadaa aslama suurtagal maaha asalaamatu maca alcilmi waalxikma mutalaazimaan waay maba kala maarmaanba marka hadalku waana mutanaaqib marka labaad waa hadal khata oo iska cabe macnaha manhaju salafi aslam wa aclam wa axkam min manhaji اkhalaf saas man manhajkii salafka oo nebigi iyo saxaabadii iyo taabiciintiisii ah ayaa ka fiican oo ka cilmi badan oo ka xikmad badan oo ka saxsan sidaas inaan la maro wey man asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye atasriixu cadayn bitasmiyatiha gacanta magacaabideeda la cadeeyo lagu magacaabo ashimaala bidix lagu magacaabo xadiidkii muslim baa riwaayadii muslim baa shimaal magacaawday waxaa la muxadisiinta qaar ka mida ah lafdadaas shuduud bay ku xukumayaan qaarna waa sugayaan labadaba macnaha waxa wey tii la yidhaahdaba ma sugayso ilahay gacantiisa subxaana wa tacaala gacantiisa kale inay kala dhimanaan ku jirto tabardarra ku jirto ma sugayso macna asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye dikru ljabbaariin nimankii yani qasabka badnaa dadka qasbi jiroo la sheego walmutakabbiriin cinda dalika markaas waa la sheegay oo ilahay inuu odhan doono ayna aljabaaruuna ayna almutakabbiruun athaaminatu masalada sideedaad waxa weye qowluhu odhaahdiisa ka khardalatin geedda khardalada midhaheedoo kale oo fii kafi axadikum midkiin gacantiisa ku jira yani taasoo kale uu ka dhigan yahay xadiikan kusoo mardhiyada ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye cidamu lkursiy kursiga weynankiisa binisbati marka loo fiiriyo ila samaai samada loo fiiriyo samaawaadka marka kursiga loo fiiriyahay aada buu uga weynyahay alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye cidamu lcarshi carshiga weynankiisa binisbati marka loo firiyo lilkursiyi kursiga marka loo firiyo yani carshigu wuxuu aada uga wenyahay kursiga alxaadiyatu casharata masalada ko waxa weye ana alcarsha carshigu ayr lkursiyi ayru lkursiyi ana alcarsha carshigu hayrulkursiyi walma biyahana ma aha kursigana ma aha carshigu waa wax ka gedisan kursigana ka gedisan biyahana ka gedisan oo makhluuq saddexaad wey macaa ayib oo ka wada weyn ahaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaad waxa weye kam igta ama igisaa bayna kulli samaain sama walba ilaa samaai samada kale inta laga gaarayo intee udhaxaysa inta udhaxaysa la sheegay shan boqoloo sano socodkood wey macana ahaaniyata cashrata masalada saddexnabaad waxa weye kam inta bayna samaai saabicati samada toddobaad iyo walkursiyi kursiga udhaxaysa iyadana waa shan boqoloo sano araabicata cashrata masalada afriya tobnaad waxa weye kam inta bayna kursiyi kursiga iyo walbaa ibiyaha udhaxaysa labadii isku xigtaba inta udhaxaysa wey macna alkhaamisata cashrata masalada shan iyo tobnaadna ana alcarsha carshigu fowqa almaai biyuu dul saaray biyuu ka sareeyaa ayib asaadisata cashrata masalada iyo tobnaad waxa wey ana allaha alle fowqa alcarshi carshigiisuu ka sareeya ninkii ilaahay waa sareeyaa odhan odhan waay yani waxa weya wuxuu ka cararayo wax ka weyn buu ka dhici ku dhici wuxuu ka cararayo wax ka weyn buu lugaha la geli mar haddaad tidhaahda ilaahay subxaana watacaala carshigiisa ma jiro ma sareeyo kor ma jira haddaad tidhaahda laba mid ka mida inaad tidhahda waad ku qasbanta inaad tidhaahda meella maba joogaba meel laba maba joogo haddaad saa tidhaahdana ilaahay iyo waxyaabaha macduumkay jirin baad isku tilmaan ka dhigta ilan macduum baan meella joogin marka ilaahay intaad kala carartay inaad yani waxyaalaha mawjuudaadka ah ku shabahdo intaad kala carartay taasi ma xuba ayaa waxaad ku dhacday inaad kala cararto macnaha inaad ilaahay makhluuqiisa ku shabahdo ma xuba laakiin meeshaad ku dhacday fiir waxaad ku dhacday inaad ku shabahdo macduumaad macduum baa la yidhahdaa meel lama joogo laa fawqa alcaalam walaa taxta alcaalam walaa yamiin alcaalam walaa fii daakhili alcaalam walaa khaarij alcaalam oo xageed marka macduum baa la yidhahdaa kaa isaga waxaa jiri wey macna taasi waa laga maarmaan waana arrin haris talabaadee ku dhacay waxa wey inaad tidhahda meel walbuu joogaa taa haddaad tidhahdana waaba kasii khatarsan waxaa kugu imaanaya lagugu laaziminayaa in lagu yidhahdo oo ilaahay subxaana watacaala meelaha qashinka iyo yani waxa weeyaan musqulaha iyo qashin qubka iyo ma joogaan ha haddaad tidhahda waad islaanimadu waa dambi maya haddaad tidhahdana waxaa kugu imaanaya inaad tidhahda meelaha qaarkood ilaahay ma joogo marka waxa wey waxaad ka carartay wax ka weyn baad lugaha la geli saa daraaddeed mataahaadka ha geline waxaad tidhahdaa ilaahay subxaana watacaala suu isu sheegay nebigiisuna u sheegay ummadduna ku ijmacday kor buu jira ilahi subxana watacala carshigiisuu ka sarreeya raaxayso intaa intaad tidhaahdo kaba raaxaysa maxaabad isu dhibi macna saas ayib saa daraaddeed baa macnaha yani waxaa la dhihi jiray nin ka mida raggii ashaacirada ahaa culimadoodii waaweynaa ka mid ahaa ayaa maalin maalmaha ka mida u hadlayay wuxuu ka hadlayay masalada carshiga iyo ilahi subxana wa taala inuu carshiga ka sarreeyo masalatulculuwi buu ka hadlaya isagoo hadlaya ayaa nin meesha fadhiyabaa marka su-aal weydiiyey wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yihi markaanu ilaahay baryayno qalbiga nagu annagoo rumaysan ilaahay inuusan kor jirin haddana qalbiga nagu wuu naga xoog badan yahay intuu na qasbado yuu markaba kor nala aadi oo ilaahay markaan baryayno gacmahanagiina kor bay aadeen qalbiga dhagiina kor buu aaday waana na qasbaday oo xoog buu nagu kaxaystay waxaana rumaysnay ilahay meel kastu inuu joogo hoos maan gacmaha u foorino saa ilaahay u barino ama maan saa u barino muxuu yaha qalbigana qasbaday ee kor nala aaday markaasu intuu wareeray buu wuxuu ku jawaaba garan waaya mimbarkiibuu kasoo degay ninkii macnaha aftahanka ahaa ee wax falsafaynaya meel wax uu kaga jawaabo kelimada iyadaa waa garan waaya maxaa waxa waa firo wey ilaahay baa qalbiga wuxuu ku abuuray meesha uu jiro saa daraaddeed otomatikiyan buu markaba kuula aadi adigu ama diid xataa kuwa rumaysan ilahay meel walbuu joogaa arki maysid iyagoo hoos ilahay u aadaya u baryayo subxana watacala kor bay markaba abbaaraya saas way macana marka wax yani firadii ogolaatay oo xataa waxa weeye nebigu salawatulli wasalaamu caleyh waa kii weydiin jiray gabadhii jaariyadda xadiiska bukhari ku saaro ayna allah buu ku yidhi ilaahay xaggee jiraa fi sama bay tir kor buu ilahay jiraa subxana watacala xataa waxa ay jaariyaadka iyo gabdhaha yaryarkaa garteen haylu garan lahaa raggii falsafada dhexgalay ku fogaaday markii dambe waxay dhihi jireen intay wareereen oo waxba keeni waayeen oo natiijo gaari waayeen fakruraazi iyo ayaa waxay odhan jireen ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu dilo caqiidada habraha reer neesaabuur yani habraha caqiidadooda inaan ku dhinto yaan maanta taballin lahaa bule baal falsafo waxaa jirta caqliga inta lagula galo oo xagga lagaa rogo oo xagga lagaa rogo oo qawaacid been a ah lagu sameeyo oo waxaa jira lagu sameeyo lagu dhiso sida lagu wado lagu wado lagaa soo saaray ilaahay subxaana watacaala meel lama joogo raggii noocaasi noocaasisay u wadan u wadan markii dambe salkay soo saarteen wax towbad keenoo kasoo laabtay iyo wax iyagoo xayraanin oo wareersan oo meella ku sugnaan la geeriyooday saas daraaddeed baa culimada islaamku waxay yidhahdeen dadka mutakalimiinta culuumtan aada u dhexgala ee qur-aanka iyo sunnada ku maarmi waayay marka ay geeriyoonaneen nafta laga qaadayo ayagoo shaki ku jiray geeriyoodaan xaaladaasaa laga gartaa maxaa yeelay habaat ma laha shaki iyo taradud iyo qalbi aan sugnayn bay ku geeriyoodaan sidaa daraaddeed baa waxaa habboon sidii ilaahay subxaana watacaala tacaala uu yihi rasuulkiisuna ku tegey ummaduna ku raacda inaynu marno macna waxa qabaado ah iyo wax dhiba ah haba yaraatay yaa laga dareemi saasaa macnaha saxa assaabicata casharata masalada toddobiya tobnaad waxa weeye kan bayna asamaai waalardi samada iyo dhulka inta udhaxaysa waan soo sheegnay shan boqol sano athaaminata casharata masalada sideed tobanaad waxay tahay kisafu kulli samaa samo walba xajmigeeda iyo jurmigeeda mi-at sana boqol sano inay tahay saasuu idin qoray ha hamsu mi-at sana soomaynaan soo marin ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad waxa weye ana albaxra badi aladii bardaasoo fowqa samaawaati samaawaadka ka saraysahay asfalahu hoostiisa iyo wa aclaahu korkiisa baddaas khamsu miati sana shan boqoloo sano we shan boqoloo sane xadiidkaa marka badda tilmaamaya iyo xajmigeed iyo xadiidu awcaabkaan ku tilmaanay ee daciifka ahaa wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi waslm